رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaquulu lmualifu raximah llahu tacaala baabu lkafi can dikri masaawi اlamwaat wuxuu baab u yahay alkafi dayn in la daayo oo laga istaago can dikri masaawi اlamwaat dadka dhintay xumaanyaalkooda sheegideeda ama sheegidooda yacni ruuxii hadduu dhinto in xumaantiisa iyo khaladaadkiisii laga sheekeeyo ama la sheeg sheego arrintaa in layska daayo taasuu baabuya can caaishata radi allahu tacaala canhuma qaalad waxay tidhi qaala rasuulu ullahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa tasubuu ha caayina alamwaata dadka dhintay ha caayina maxaa fa innahum iyagu qad afdaw waxay gaadheen ilaa maa qaddamuu wixii ay hormarsadeen waxay shaqaysteen hadduu xumaa iyo hadduu fiicnaaba way gaadheenoo way heleen waay abaalkiibay heleen way hadda hayaan marka inaad sheegsheegtaan ood caydaan wax maslaxaa kuma jirta rawa waxaa wariyay axmed wlbukhaariyu wاnnasaa'i abu daawuud iyo tirmidiiyo kayrkood cabdulaahi bni cumar waxay ka warinayaan xadiid ku macno dhow oo uu leeyahay udkuruu maxaasina mowtaakum wa kufuu can masaawiyihim ee dadka idinka dhintay wanaagooda sheega xumaantoodana daaye yacni ka reebtooma daciif weeye xadiidku oo ma sugna lafdiga dambe laakiin lafdigaa horuu saxiix ku yahay cumuumkiisana waxaa laga faa'iidaysanayaa dadka dhintay caydooda iyo wax ka sheegooda inaan la oggolayn maxaa yeelay wax maslaxa kuma jirto sheegsheegiddeeda hadday u fiicnaydna wixii uu shaqaystay uu helay hadday u xumaydna ilaahay baa kala xisaabtamay laakiin ininka inaad caydaan wax ka sheegtaan ee yacnii dani kuma jirta wey amwaadda marka waa laysku khilaafsan yahay ma meydoo dhan baa soo gelaya mise dadkii amwaadda ahaa muslimiinta ahaa wixii u qarsoonahaaba u qarsoonaadee laakiin daahirkooda dad fiican ah culimada qaarkood waxay leeyihiin xataa gaalada dhintay sida xadiiska dambe tilmaami doono ay u deliishanayaan xataa gaalada dhintay haddaan caydooda maslaxa ku jirin ee in layska daayaa fiican bay leeyihin khaasatan haddii dad muslimiin oo ehelkooda ay ku dhibaatoonayaan qaar waxay sidoo kale soo reebayaan oo masaladaa laga soo reebayaa dabcan hadday maslaxa sharciya ku jirto sheegidooda iyo in wax laga sheego markaasi maslaxada sharciga ah darteed waa loo samayn karaya oo maalan waxa wax looga sheegayaa maalan bidcuu samayn jiray bidcadiisii baa ummadda looga digayaa ruwaaddii xadiidka warisay buu ka mid yahay si xadiidka u wariyey loo tilmaamo inuu daciif yahoon la qaadanaynin baa markaa la jarxinaya oo la leeyahay daciif buu ahaa ama diintiisa nin ay adag tahay ma ahayn marka jarxu ruwaad waa madhab buu ka tegey maalan dadkii ay haystaan oo khaldan oo shareecada khilaafsan dad barraacsan si dadkaasi loogu digo xumaantiisii iyo khaladaadkiisii marka waa la sheegi maslaxa sharcigaa markaa ku jirta haddii markaa masaalixda sharciga raajixa aynan imaanin maalan eh, eh, waxaaba timidba maalan in eh, xuquuqi ku maqanta oo xuquuqdii darteed wax looga sheego wahaakada haddii ayna markaasi masaalixda raajixa aan la helin asalku waxa weeyaan inayna bannaanayn wax ka sheegooda macnaha wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala wuxuu yidhi laa tasubuu fatu'duu aad dhibtaan axyaa'ana kuwa yaga nool maidin qoraya halka laa tasubuu amwaatana ah. hmm? laa tasubuu ha caayina amwaatana hmm? mawtana miya ah, amwaatana iyo mawtana waa isku mid hacayna kuwa dhintay muslimiintu ka wada yani dadka naga dhintay haddaan muslimiintii ahluliimaanka nahay hacayna oo fa tu'duu markaa aad dhibtaan axyaa'anaa kuwa yaga nool yacnii cay ruux dhintay oo markaa ay ku caydaasi ay dhibayso oo uu ka xumaanayo mid nool oo qaraabadiisii iyo ehelkiisiiya ah. rawaw axmed baa wariyey xadiidka wanasaa'i iyo nasaa'i baa wariyey sanadkiisu waa daciif xadiikaas oo waxaa ku jira in la yidhaahdo cabdulacla ibni caamir athaclabi ayaa ku jira laakiin waxaa u markhaati kacaya xadiid oo muqiirat bnu shucba laga warinayo oo uu nebigu leeyay sal lay wasalam laa tasubu lamwaat fatu'du laxyaa dadka dhintay ha caayina oo marka aad dhibtaan kuwa nool kuwa noolee qaraabadoodii ehelkooda marka aad caydaa ku dhibtaan ayb xadiidka dambe ee muqiira waxaa wariyay axmed iyo tirmidi iyo tabaraan iyo ibni xibbaan wuuna saxiixinaya ibni xibbaan sidoo kale waxaa xoojinaya sheekh albani iyo hayrkii kan damar marka shaahidu ah kaa hore dacfigiisa kabaya saasuuna xadiidku ku xoogaysanayaa waxaa saxiixiya xaakim dahabi baa ku waafaqay mawaadicda meelo ka mida ah kutubtiisa ayb wuxuu marka tilmaamayaa xadiiska hore wuxuu tilmaamayaa mutlaqan ama dad nool ha ku dhibaatoodeen ama yaysan ku dhibaatoonina dadka dhintay ha caayina kani wuxuu ku daray cayidaasi waxay sii dhibaato badan tahay oo ay sii culus tahay haddii ay dad nool oo eheladiisa ah, wax ka sheegiisa ay dhibayso oo de markaa laba dhibaataa ku jirta kii dhintay oo caydiisu ay dhibta iyo kan nool oo ka xun oo ku dhibaatoonaya laba dhib baa markaa ku jira fatu'du laxyaa ayb xadiistaasi marka waxay tilmaamaysaa si guud xadii baase jira anas xadiiu anas ood garanaysaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh janaasa la soo mariyey markaasuu saxaabada weydiiyey oo uu yidhi maxaad dhihi lahaydeen markaasay khayr ku sheegeen wajabad waa kii dhihi jiray mid kale haddana la soo mariyey nebigu waa weydiiyey saxaabada shar iyo xumaan bay ku sheegeen wajabad buu yidhi waa kii su'aasha weydiiye waxay rasuul maxaa waajibay ka aad u sheegteen xumaanta ku sheegteenna naar baa u waajibtay kan aad ammaanteenoo khayrka ku sheegteenna janna u waajibtay markhaatiyadii ilaahay dhulkaa tiin buuhi antum shuhadaa'ullaahi fi lardi baati meeshaa marka waxaa ka muuqata ruux dhintay oo la wado oo intaan qabrigii la gelinin saxaabadu ay xumaantiisi sheegeen markuu nebigu weydiiyo yidhi maxaad kan ka taqaan ama ka dhihilahaydeen xumaan bay ku sheegeen marka haddana waxaa la yidhi dadka dhintay waxaa ka sheeginaya axaadiistu leeyihin si allaysu waafajinaya ayib culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin ninkaas meydkiisa la wadee saxaabadu wax ka sheegeen ninkaasi wuxuu ahaa mid macaasida la jahra ruuxa yani mustadhirka ahee mujaahirka ahee xumaanta la jahrana adduunka hadduu joogana waa la xaman karaa hadduu dhintana waxbaa laga sheegi karaa halkaasay qaarkood mariyeen qaar waxay leeyihiin meehe munaafiq buuba ahaaba munaafiq iyo gaalna hadday dhintaan iyo hadday nool yihinba waxbaa laga sheegi kara saasay xadiidka kaga leexiyeen oo macnahaasay mariyeen ayb alimaam alqurtubi calayhi raxmatulah iyo hayrkii waxay leeyihiin labada baab baa kala duwan axaadiistan ha caayina dhahaysahay cayday ka hadlayaan xadiidkaa saxaabadu ninka ay ku markhaati fureenna waa min baabi shahaada baab markhaati fur iyo baab cayna waa kala duwan yihi baab markhaati fur ruux dhintay iyo mid noolba waa lagu markhaati furi karaa hadday xuquuqi timaado oo su'aali timaado waa lagu markhaati furi karaa markaati markhaati fur buu ahaa xadiiskaasi cay ma waxay axaadiistani diidan tahayna waa cayda halkaasay marinayaan oo isku waafajinayaan sidaasina mxuu ahay waa si qurux badan ayb waxaa kaloo iyadana hadal ka taagan yahay kaafirka gaalka hadduu dhinto asaguna wuxuu soo gelayaa dadka dhintay waxaa ka sheegina culimmada qaarkood iطlaaqa way geliyeen khaasatan haddii dad ehelkiisaoo dad ahluliimaan oo muslimiin ah oo ehelkiisa caydiisa wax ka sheegiisa ay ku dhibaatoonayaan li haadihi almafsada bay u diideen laakiin badankood waxay qabaan gaalka iyo munaafiqa iyo xurmo ma leh hadday dhintaan iyo hadday nool yihiin ayb baabu istixbaabi ziyaarati alqubuuri lilrijaali duuna alnisa wama yuqaalu cinda dukhuuliha wuxuu baabu yahay qubuurta siyaarashadeeda sunnanimadkeeda lirijaali ragga loo sunneeyo duuna nisaa'i dumarka maya iyo wamaa yuqaalu waxa la dhahayo cinda dukhuulihaa qubuurta marka la galayo marka siyaaro aad qubuurta u tagto aad gelayso waxa la odhanaya la ahrinayo way laba masalo weeye qubuurta in la siyaarto oo la booqdo inay sunno tahay wuxuu sheekhu inoo turjumeeyey ama tarjamada uu ku qoray ragga ayay sunno u tahay dumarka maya oo looma ogola saasuu baabka ku qoray laakiin masaladaasi war la jira masalada labaadi waxa way qubuurta markaad siyaarato maxaad dhihiyood ahrinaysaa ducadii la ahrin lahaa wey can buraydata ibnulxusayb wey qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal lay rasuulku wuxuu yidhi qad kuntu waxaan ahaa nahaytukum mid idinka reebay can ziyaarati alqubuuri qubuurta siyaarashadeeda booqashada qubuurta hadda ka hor baan idiin diiday faqad udina waa loo idmay xaqiiqee limuxamedin muxamed waxaa loo idmay fii siyaarati qabri ummihi hooyadii qabrigeeda inuu siyaartaa loo idmay isagaa iska wada nebiga sal lay slam ayb ee fa zuuruuha idinkuna siyaarta qubuurta maxaa yeele fa innahaa iyadu tudakiru waxay xusuusini zaa'irka siyaaranaya alaakhirata aakharay xusuusin ama tudakirukum waxay idin xusuusinaysaa alaakhirata aakhara idin xusuusinaysaa rawaahu tirmidiyu baa wariyay wa saxaxa wuuna saxiixiyey xadiidka qaybtiisa hore muslim baa sidoo kale wariyey kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha intaas sidoo kale muslim baa warinay axmed iyo abu daawuudna ziyaaday ku dareenoo fainaha tudakirukum alaakhirata axmed iyo waxaa la warinaya iyo abu daawuud baa tirmidi la warinay axmed iyo nasaa'i sidoo kaleeto waxay ziyaada a wariyeen walyazidkum ziyaaratuha khayran qubuurta markaad siyaaranaysaan siyaaradeedu khayr ha idiin siyaadiso khayr iyo wanaag ka kororsada way macnaha ayib nasaa'i ziyaado kaluu isaguna ku darayo walaa taquuluu hujran qubuurta markaad siyaarataan hadal xunoo baatila ah ha ku hadlina hujrigu alkalaamu albaatil waay hadalka aan ogolayne yani waxa weye khaldan wa ayib saa dhihina hadal xun oo shareecada ku khaldan qubuurta markaad siyaarataan ha ku hadlina ayib xadiistaasi ama alfaada ah dhammaanteed waa wada saxiix bal xadiid kaleeto axmed iyo xaakim ay soo saareen wuxuu leeyay nebigu sal lay waslam walaa taquuluu ila maa yusqitu rabba ah, maya walaa taquuluu maa yusqitu rabba dheh ah qubuurta haddaad tagtaan wax ilaahay ka cadhaysiinaya ha ku hadlina eh, wax hadal ah oo ilaahay ka cadhaysiinaya maxaa ilahay ka cadhaysiinaya bimacnaa waxaa ka cadhaysiinaya yacni in qubuurta korkeeda lagu sameeyo hadalla aan shareecadu ogolayn waxaa ka mida la baryo waa shirki waa gaalnimo wax ilaahay ugu necab yahay weeyaba uguna cadho badan yahay yacni waxaa ka mida maalan in eh, lagu tawasulo wax la weydiisto in la baryo in hadalkale hadalkeetoo laqwi ahoo baatiloo shareecadu ogolayn lagu kaco ficilkiibaa la mida waxaasoo dhan waa hujri w waa hujrigaa shareecadu ay ee allah tabaaraka wa tacaala uu ka cadhoonaya xadiiskaasi marka wuxuu tilmaamayaa qubuurta siyaarashadeedu markii hore waa la diiday dibna waa laga ogolaaday ogolaanshahaa dambe wuxuu faa'iidaynayaa istixbaab waana masalada loo yaqaano shay markii hore xugum mashruuc ahaa haddii la reebo oo la nahiyo haddana dib laga ogolaado laga ruqseeyo idankaa dambe xugumkuu yeelanaya muxuu yahay usuuliyiinta qaarba ay marka meel ku dhufanayaan sida saxiixaasi ay tahay intaan nahyigu imaanin xugumkiisu wuxuu ahaa unbay ruqsada idan nahyiga ka dambaysana u celinaysaa qabla nahyi hadduu waajib ahaa nahyiga meesha laga saaray waxaa markaasi xukumku u noqonaya uun wujuubkii hadduu mustaxab aha istixbaab buu u noqonaya hadduu mubaax aha ibaaxadii buu u noqonaya wahaakada sidaasaa iyo raajixu xoog marka waxay leeyihiin intaan la reebin mustaxab buu ahaa ziyaarat waxay ahayd shay sunno ah. waa la reebay haddana waa la fasaxay fasaxaa dambe sunnanimadii buu dib ugu celinaya sidaasayna dad bad culimo badan qabaan macnaha qaar badan waa jaa'is bay leeyihiin qaar badanna waxay waa mustaxab alimaam ibni xasmi caleyh raxmatullah baa isagu wuxuu la keliyoobay inuu yidhaahdo qubuurta siyaarashadeedu waaba waajib ah, walow filcumri marra buui cimrigaaga mar uunba ha noqote waa inaad maruun siyaarato waa waajib buui ayib waa ra'yu isagu la gooniyahasaan ilay wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu waxaa kaloo kutusaya xadiidka qaybtiisa dambe nabiga waxaa loo idmay hooyadii qabrigeeda inuu siyaarto waan u tegi doonnaaye muxuu ahaayey rasuulka sal lay waslam xadiidka saxiix muslim ku yaalla awaabka soo socdaba wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi zaara nabiyu wuxuu siyaartay sal lay waslam qabra ummihi hooyadii qabrigeeda wuxuu ku yaallaa maka iyo madiina dhexdooda maka madiine dhexdoodu ku yaallaa isagoo marka nebigu uma safrine asagoo socoto oo jidka haya yaa jidka garabkiisa meel abay ku duugan tahay meeshaas markuu marayuu u leexday marka markaasuu qabrigii hooyadii tegay ayb zaara nabiyu nebigu waa siyaartay sal lay slam qabra ummihi fa fabakaa markaasuu ooyey wa abka wuxuuna ka ohiye man xawlahu saxaabadii hareerihiisa ahaa ayb faqaala wuxuu yidhi ista'dantu idan baan weyddiistay rabbii rabbigay baan idan weyddiistay an astakfira inaan dhaaf u weyddiiyo lahaa iyada hooyada ilaahu u i dhaaf inaan dhaho yaan ilaahay fasax iyo idan weyddiistay falam ya'dan lii iimuusan idmin waa la ii diiday waxaa la yidhi hooyada ilaahu ii dhaaf ma dhihi kartid laguma ogola wasta'dantuhu idan baan weyddiistay alle fi an azuura inaan siyaarto qabrahaa qabrigeeda inaan siyaarto ilaahu haddaad ii diidday inaan dembidhaaf u weydiiyo ilaahu inaan qabrigeeda soo siyaartay ii ogolowa fa dina alla waa idmay aniga waa ii idmay inaan qabrigeeda siyaarto e fa zuuruu ziyaarta alqubuura qabriyada ziyaarta maxaa yeele fa innahaa iyadu tudakiru waxay xusuusini almowta geeri bay idin xusuusin ah, markaad aragto magaalo dhan oo magaalo aakhira ah oo shalayna sidaadoo kaleeto muxuu ahaayey dad adduunyo oo adduunyo camiraya ahaa hadda aduguna meeshaa waad uun kuu dambaysaa wey marka geeri xusuusteeda iyo cabsi baad kala soo noqon iyo qalbigaagoo isbedelay rawaahu ljamaacatu baa xadiidka warisay iljamaaca buu yidhi laakiin sida imaamu shawkani caleyh raxmatullah uu leeyahay xadiidka bukhaari kuma haya buu cid aan musanifka ahayn oo bukhaari u tiirisayna ma jirto laakiin muslim iyo inta kalea warisay ayib xadiidkaasi isaguna wuxuu tilmaamayaa qubuurta ziyaarashadeeda inuu nebigu fasaxay sal lay wasalam ayib inuu fasaxay alimaamu tirmidina wuxuu leeyahay ahlulcilmiga sidaasay ku camalfali jireen oo qubuurta in la siyaarto wax dhiba umaynan arki jirin waana madhabka cabdullahi bn mubaarak imaamu shaafici isxaaq iyo axmed ibnu xambal iyo hayrkood wan qubuurta ziyaarashadeedu inay bannaan tahay mustaxab tahay wa wahaakada ayib waxaa kaloo xadiidka ka muuqda oo loo deliishanayaa ruux aan islaamnimada ku dhimanin in qabrigiisa la ziyaaran karo yani gaalnimo ku dhintay leanna nebiga sal alay waslam hooyadii waxa loogu diiday inuu ilaahay dhaaf u weyddiiyo bimacnaa waxay ku dhimatay diin aan islaamnimo ahayn nebigana waxaa loo diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyada iyo dadka la midkaa markuu damcay inuu ilaahay dembidhaaf u weydiiyo waa loo diiday fii muxuu ahaay aakhiri suurati tawba inahayd baan malinaya soo maaha ah, maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi ma tabayana lahum annahum asxaabu اljaxiim nebiga iyo dadka ahluliimaanka ma habboono umana bannaano waay dad gaalnimo ku dhintay markay ogaadeen kadib inay gaalnimo ku dhinteen inay ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan markaasaa waxaa laga jawaabay oo nebi ibraahim baaba aabbihii ilaah u dhaaf yidhi oo gaal ahaay si aan taa loo xujaysanin baa aayadda haddana la daba dhigay wma kana istikfaaru ibraahima labiihi ila can mawcidatin wacadaha iyaah falama tabayana lahu anahu caduwun lilahi tabara'a minh marka nebi ibraahimna ma xujaysan kartaan warku waa xidhan yahay marka ruux gaalnimo ku dhintay ilah u dembidhaaf lama dhihi karo ayb laakiin sida xadiidka ka muuqata qabriga gaalo qubuurta gaalada waa la siyaaran karaa sidaasayna culimmo badanoo imaamu nawowi ay ka mid u deliishadeen xadiidka qubuurta la siyaaran karo kuwa muslimiinta keliya ma ah ee qubuurta gaalada xataa waa la soo siyaaran karaa qubuurta gaalada marka la siyaaranayo maxaa loo siyaaranayaa waay ah, macno kale loo tegi maayo iyaga loo ducayn maaye laakiin waxaa laga soo faa'iidayaa fa innaha tudakirukum alaakhira aakharay idin xusuusino ruuxan adduunyada kula joogay ee dhintay markaad qabrigiisa aragto ama gaal ha ada ama muslin ha ahaadee geeri iyo aakhare inaad xusuusato kugu bixinaya intaa way faa'iidayn laakiin intaa wax ka badan maya laakiin qubuurta muslimiinta ziyaaradooda macno intaa ka fara badan baa iyo maqsad intaa ka badan baa loo tagaya macna saan u tegi doonno oon tilmaami doonno ayb an abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal lay waslam bal waxaaba jiraba xadiis nebiga ka sugan sal lay wasalam oo uu ku yidhi nin saxaabada ka mid a meel alla meeshaad ku aragto gaal qabrigiisa fabashirhu binnaar buu ku yidhi oo uu yidhi nebigu arrin aadii culus buu isaaray buu yidhi qabri gaalba haddaad soo marto naar ugu bishaaree waa inaad tidhaahdo abshir binnaar naar ku bishaarayso yahuudi ha noqdo nasraani ha noqdo muxuu ahaaye diinlaawo ha noqdo mulxid ha noqdo wahaakada maxaa yeele marba hadduu gaalnimo ku dhinto shaki kuma jira inuu naar galayo shakina kuma jira inuu ku waarayo ma aha masale shaki geli kara maaha ayib وcan abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi sal lay slam rasuulku lacana wuxuu lacanaday zuwaaraati اlqubuuri dumarka qubuurta aad u siyaarta oo siyaarada qubuurta badiya ayuu nebigu lacnaday sal lay slam waxaa wariye axmedu axmed baa wariye ibn maajah watirmidi wasaxaxa wuuna saxiixiyey xadiikaasi shaahid buu leeyahay sanadkiisu waa xasan shaahid buu leeyahay xadiiu xasaan ibnu haabit ibn abi shayba waibni maajah walxaakim oo isagana sanadkiisu dacfi ku jiro laakiin shaahid noqon kara baa yaa xoojinaya oo isaguna ku yimid lafdiga ah zuwaaraat kuwa aad u siyaarta qubuurta ayib waxaa kaloo u markhaati kacaya lafdigaas xadiidu ibnu cabbaas isagana alfaaddiisa qaar ka mida waxaa ku yimid zuwaaraati alqubuur lafdi kalena wuxuu ku yimid zaa'iraati qubur waan soo marnay marka lafdiga zaa'iraad ah waa daciif waa kaan soo sheegnayo waxaa la gooni noqday nin la yidhaahdo saalix mawla ummihaani oo daciif ah amaa zuwaaraadka isagu shawaahid buu leeyahay waana sugan yahay lafdigaa way lafdiga sugan maxay macnaahaan kuu kala gedisan yihin lafdiga zaa'iraadkaee daciifka ah wuxuu diidayaa aslu ziyaarati alqubuur dumarku qubuurta maba siyaaran karaan asalka ziyaaradoo dhan buu diidaya oo dumarka u diidaya waa daciif macnahaasi waa daciif kan oo zawaaraadka ana waa siiqatulmubaalaqa oo waa badsiguu diidayn asalka ziyaarada ma diidayo laakiin wuxuu diidayaa badsiguu diiday inay ziyaarada badsadaan lafdiga marka ziyaarada inay badsadaan diidaya baa sax ah oo sugan lagana fahmayo asalka ziyaarada inay siyaaran karaan laakiin inay badsadaan oo ku noqnoqdaanoo taasuu diidaya macnaha ayib waan soo marnay meel kalean kuso xagga hore aan soo marno saasoo kale usoo sheegay xadiidkaasi marka wuxuu sheegaya oo tilmaamayaa in ay dumarku mafhuumkiisuna waa inay dumarku siyaarada aan badnayn qubuurta siyaaran karaan mantuuqiisuna waxa weeyaan siyaarada faraha badan ee dumarka inay xaaraan tahay oo lacnad ka dhalanayso sidaasaa macnaha xadiiska ku xadiis وعن cabdالlahi bn abi mulayka أna caaئiشhaةa radi allahu tacala canهuma aqbalat way soo qaabishay daata yowmin maalin maalmaha ka mida min almaqaabiri xagga xabaalahay ka soo qaabishay qubuurta xaggeeday ka timid iyadoo socoto fa qultu lahaa markaasaa waxaan ku yidhi yaa umma almu'miniina mu'miniinta min ayna xaggee baad aqbaltii ka soo qaabishay xaggeed ka timid dhankeed nagaga timid qaalad waxay min qabri akhii cabdiraxmaan walaalkay cabdiraxmaan qabrigiisa xaggiisaan ka imid bay tii cabdiraxmaan ibn abibakar wa fa qultu lahaa markaasaa waxaan alaysa miyuusan ahayn kaana miduu ahaa alaysa kaana miyuusan ahayn naha mid uu reebay rasuululahi sal lay slam can ziyaarati alqubuur qubuurta ziyaaradooda miyuusan nebigu ziyaarada qubuurta reebin aduguna walaalkaa qabrigiisii baad hadda ka socota qaalad waxay tidhi nacam ha way jirtaa inuu nebigu reebay kaana wuxuu ahaa naha mid reebay rasuulku can ziyaarati alqubuuri qubuurta ziyaaradeeda uma kadibna amara wuu amray biziyaaratihaa siyaaradeeda wuu amray haway jirtaa in horay mar la reebay haddana waxaa ka dambaysay inuu nebigu amar bixiyey oo siyaarta yidhi adiga taa dambaa ka maqan marka nahyigii horaad joogtaa laakiin amar dambaa jira ayb wariye abubakrin aram baa wariye fii sunanihi buu ku wariyey sidoo kale waxaa soo saaray xaakim dariiqiisa waxaa ku wariyay ibn maajah ibn cabdulbar fi tamhiid ayaa isaguna warinay waxaa saxiixiye xadiidka alimaam اdahabi iyo sheikh albani iyo xaafid اlbuusiri sidoo kaleet alxaafid alciraaqi wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid wuu sugan yahay marka ayb xadiidkani wuxuu faa'iidaynayaa marka waa caaisha fahamkeeda iyo ficilkeeda wey in ay dumarku qubuurta siyaaran karaan caaishana walaalkeed qabrigeeda intay soo siyaaratay inay ka soo noqoto una deliishatay arrintaa ay samaysay nebiga amarkiisii uu yidhi qubuurta siyaarta maxay deliishanaysaa marka cumuumka ah qubuurta siyaarta rag iyo dumar lama kala qaadin mar haddii nabigu amray awaamirta sharcigu asalkeedu rag iyo dumar bay u taallaa haddaan la helin wax kala qaadaya oo daliil iyo nas ah ayib waxaa sidaa xoojinaya inay dumarku qubuurta ziyaaran karaan xadiid kale oo dheer oo caaisha radi allahu tacaala oo muslim soo saaray iyo qayrkii xadiida caaisha waa xadiidka dheer ee habeen habeenada ka mida nebiga sal lay slam intuu guriga soo galay qolkeedii oo uu la seexday markay iyadii gama'day uu is yidhi way seexato way gama'day ayuu intuu kabihiisii qaatay buu yuu baxay caaisha markaa way soo jeedaa si tartiibuu kabaha u qaatay si tartiibuu u baxay shanqar la'aan ah iyada inay toostuu diidanaa ayadina malaha waybu soo jeedaaba bas nebigiioo tartiib u baxay markay aragtay baa waxaa gashay tuhma ah dumarkiisii kaluu u sii socdaa <laughs> bas ayaduna tay labiskeedii iyo maryaheedii qaadatay bay ka daba dhaqaaqday way dabagashay way dabagashay way sii fiirsataa way sii fiirsataa suu sii socday qubuurtii muslimiinta ee baqiic buu galay marka wuu istaagay gacmuhu kor u taagay wuu duceeyey duca aad u dheer ayaduna intaa way sugaysaa meelbay meel bay taaganta markuu ducadii dhammaystay buu markaa soo gadoomay markay aragtay nebigoo soo gadoomay bay soo hor orday marka way ka soo hormartay waxay leedahay markuu soo yaro tillaabsadana waan tilaabsadaa markuu tartiib socdana tartiib baan u socdaa neef tuuraysa bay qolkii uga soo hormartay nebigu markuu soo galay sal lay slam iyadoo neef tuuraysa naaisha maxaa kugu dhaay neef tuurkani muxuu yahay dhib male bay tii rasuul allah wax dhiba ma jiro haddaadan ii sheegin bay tiri yuu ku yidhi allihii caliimulkhabiirka habaa ii sheegaya ogow ah. markaasay warkii caddaysay la hadda ka baa la fashilmayoo qisadii waxaad garaysaan suuratu taxriim soo garan maysaan ah. nabba'aniy alcaliimu alkhabiir marka waa la sheegi hadday sheegi weyda markaasd rasuul ilaahi sidanaa jirtay markaasu wuxuu ku yidhi waxaad ka baqday ilaahiy rasuulkiisu inay jawr kugu sameeyaan markaasay tii rasuul ilaahay waxaan samaynaynaa alla ma na ku yidhi xadiisku xadiiskaa dheer wey waxay tidhi rasuul ilaahayow qubuurta haddaan tago maxaan dhahaa haddaan qubuurta siyaarto maxaan dhahaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay waslam waxaad asalaamu cala ahli diyaar min almuminiina wlmuslimiin wayarxam allah lmustaqdimiina mina wlmustakhiriin waina in sha allahu bikum laaxiquun haddaad qubuurta siyaarato sidaa dhe buu nebigu ku yidhi salawatu rabbi waslamu caleh wuxuu ku cadyahay marka in caaisha nebigu u ogolaaday qubuurta siyaaradooda midda labaadee waxay dhihi lahaydna nebigu u sheegay salawaatu rabbi waslaamu caleh waana adilada loo deliishado inay dumarku qubuurta siyaaran karaan ayb <coughs> waxaa isla adilada ka mid oo daliil u noqon karaya xadiidkii fi saxiixayn isaguna ku yimidoo nebigu wuxuu soo maray haweenay ilmo ka dhintay qabrigiisa ag taagan oo ooyaysa xadiiskaan soo sheegnay nabigu ku yidhi e, sabir oo ilaahay ka baq oo ay dhihi jirtay warniyahow waxa kugu dhacay igu dhacay baan kugu dhicinaya dhaaf xadiiskaan soo marnay inama asabru cinda asadmati اluula marka nabigu sal lay slam islaantan qabriga ag taagan naakaca qabriga ka agtag ma dhihin waa soo siyaaratay meeshay timi waana ooyeysa <clears throat> meeshaa marka nusuustaasi waxay faa'iidaynaysaa inay dumarku qubuurta ziyaaran karaan waana madhabka loo badan yahay ayb riwaaya can imaam axmed iyo xanaabilada qaar ka mida iyo culimo kalaa diidan oo waxay leeyihiin waa xaaraam waxay deliishanayaan adilo ama daciif ah ama dilaaladeedu aynan xoog badnayn sidaas daraaddeed sida sawaabkaa way booqan karaan oo qubuurta way siyaaran karaan laakiin waxa sharti ah waa in fitna aamin laga yahay wixii shareecadu diiday oo qaylo iyo oohin iyo inay la yimaadaan fitnada waa in aamin laga yahay ayb mas'alada labaadna waa xadiiskii kan ka horreeyey midduu baraarujiyeyoo waa inaynan badsanin ziyaarada qubuurta oo iyadana waxaa ku fadhiya lacana allahu zuwaaraati alqubuur sida imaamu qurtubi iyo sheekh albaaniya ay leeyihiin waxa xaaraamteen la ogolayn waa badsiga inay dumarku ku noqnoqdaan ziyaarada qubuurta laakiin mar iyo eh, wakhti aan badnayn iyo noqnoqoshola'aan way siyaaran karaan saasay masaladu u xoog badan tahay wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal ley waslam wuxuu yimid almaqbarata qubuurta ayuu yimid faqaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal ley assalaamu alaykum nabadi korkiina ha ahaato daara qawmin qawm daarteeda yaa daara qawmin wa dad deegaankoodii iyo daartoodii dadkaasoo mu'miniina mu'miniinahu wa innaa anaguna in shaa allahu hadduu alla doono bikum idinka laaxiquuna kuwa idinsoo haleelayaannu nahay meeshanun baannu annaguna u soo soconnaa waa idindaba joognaa wa rawaa wariye xadiidka axmed wa muslim wannasaa'iyu annasaa'i baa wariyey ayib wuxuu tilmaamayaa ducada lagu ducaysanayo marka aad qubuurta tagto oo siyaarato saasaa loogu ducaynayaa iyaga iyagaa loo ducaynaya asalaamu calaykum daara qowmi muminiin wa innaa in sha allahu bikum laaxiquun tii xadiiskii caaisha haddaan sheegaynina assalaamu calaa ahli diyaar ah, daarahan iyo deegaamadan dadka deganow korkooda salaami ha ahaato waa salaamaynaa oo mu'miniin iyo muslimiin ah min almu'miniina waalmuslimiin wayarxam allahu almustaqdimiina mina wlmustakhiriin allah u naxariista kuwa hormaray oo innaga inaga mid ah iyo kuwa dambeeyaba wainaa in sha allahu bikum laaxiquun iyaduna waa sidaas wliaxmed axmed waxaa u sugnaaday min xadiii caaishata milahu xadiikan mid la mida milu xadiidkan mid la mida wazaada wuxuu ziyaadiyey allahuma laa taxrimna ajrahum walaa taftinna bacdahum ilaahu ajirkooda ha naga qadinin gadaashoodna riwaayada axmed ee ziyaadadaa wadata waa daciif oo sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa nin la yidhaahdo shariik ibni cabdilaahi alqaadi oo daciifa ah. baa xadiidka sanadkiisu ku wareegaya ayib kitaabkan aan hayo wadaadkan muxuu ahay xallaaq maxamed subix xasan xallaaq xadiidka cilladiisa wuxuu ka dhigay caasim ibn cubaydillaah oo daciifa ah ku jira laakiin sida sawaabka isagu mutaabic buu leeyahy ee cilada xadiiku caasim ibnu cubaydilaahi ma ahe cilada xadiiku waa shariik bn cabdilah saas daraaddeed waa aciif iyaadadan axmed waa aciif wa can burayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi kaana rasuululahi sal lay wuxuu ahaa yucallimuhum mid bara saxaabada idaa goortii kharajuu ay baxaan ila almaqaabiri xabaalaha iyo qubuurta xaggooda markay u baxaan an yaquula inuu yidhahdo qaa'iluhum midkooda dhahaya assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiin wainaa in sha allahu bikum laaxiquun nas'alu allaha allaan weydiinaynaa lanaa annaga iyo walakum idinka alcaafiyata ah, caafimaad iyo cafi yaan idin weydiinaynaa wey macnaha annaga idinkaba rawaw axmed baa wariyey wamuslim wabnu maaja sidaasaa marka loogu ducaynayaa dadka muslimiinta ee qubuurta ku jira waxaynu fahanay marka qubuurta waxaa loo siyaartaa oo loo tagaa adiga aad manaafacaad soo hesho dadka muslimiinta ee meesha ku aasanna aad yacni wax weeyaan iyagana wax manaafacaad u ah aad ilaahay u weydiiso adiga maxaad u aadaysaa oo la soo laabanaysaa adiga waxaad kala soo noqonayso waa qalbigaagu inuu dabco fa innaha turiqu alqalba wa tudmicu alcayn ishu inay ilmayso oo qalbigu jilco oo geeri iyo aakhare aad ku xusuusato macnaha adiga aad kala soo noqonaysa ka isagaa wa wax intaa ka badan oo qabriga inaad wax weyddiisato ruuxa dhintay wax ka raadsato camalka aad meeshaa ku samaynayso aqbalka uga dhow yahay meelaha kale markaad ku samaynayso ku tawasusho carro ka soo qaadato ismarmariso barakaysato waxaasoo dhan waa khaldan waxaad u aadi inaad aakhara ku soo xusuusato kow qodobka labaadeed u aadi waxa weeye inaad dadkan dhintay iyaga u soo ducayso iyaga laftoodii wax anfacaya inaad ilaahay u weydiiso ama in iyaga manafacaad laga raadsado taasi waa gaalnimo shirki cad way waana masaladan soo tilmaannayoo shareecadu meel cad ay ka istaagtay waa qolyahan dariiqooyinkaana lagu ibtileeyey ummaddiina ay diintoodii ku kharribeen ah, yacni wax weeyaan in dad dhintay wax laga raadsado iyaga laftoodoba macnaha xaalkoodaba ilahay ogsoon yahay ilan ruuxa dhintay waa kaan marar badan soo sheegnayo si kastoo malaheennu u fiican yahay oo adduunka intuu joogay uu ruux fiican inoola ahaa haddana ilaahay agtiisa waxa uu yahay allahu aclam allahu aclam ninkan aad leedahay waa weli duula oo waxbuu kala tuuri jiray inuu cadaabo yahay baa dhici karta adiguna qabrigiisa aad dul taagantood leedahay war waxisiiyo war muxuu wax ku siin isagii baaba kadeedanay haddana ducadan baryadan aad baryayso isagiibay sii kadeedi waatan xalay soo marnay isagiibaa su'aalayi wax ku imaanayaan weydiisagan wax weydiisanayso marka qaybtaasi waa qaybta muxaramka ah waana mas'alada la doonayo inay noo kala cadaato ziyaarada qubuurta la ziyaarto ziyaara mashruuca iyo ziyaara mamnuuca ay u qaybsantahay ziyaaro shareecadu ogoshahay iyo mid shareecadu diidday tii shareecadu diidday markii la yidhahdo warjoojiya wadaadadii waxay leeyihiin ziyaaradii baa la diiday markaasay axaadiistii ziyaarada sharcigaa kusoo aruurtay bay deliishanayaan waxay leeyihiin siyaarada dee nusuustanaa sheegtay dee taas samaynaysa maha iyo midda axaadiistu ka hadlaysa way kala gedisan yihin waa tii la diiday ta axaadiistu ka hadlaysana waa tan yacni waxa weeye qaabkaasi loo siyaaranayo marka in la kala ogaado wey waa kaan soo marnay taziyadu inay u qaybsanto mid mashruuca iyo mid mamnuuca tacsiye shareecadu ogoshahay iyo mid aan shareecadu ogolayn oo aan bannaanayn wahaakada tawasulka tawasul mashruuca iyo tawasul mamnuuca shafaacada shafaaco mamnuuca iyo shafaaco mashruuca wixii shuruud iyo qaab ay shareecadu u dejisay baa jirta haddaan qaabkii la ilaalinin mamnuuc buu noqonaya xaaraan buu noqonaya marka sidaas weeyaan baabu maa jaaa wixii mid baabu yahay filmayiti maydka ku yimid ku soo arooray maydkaasoo yunqalu la naqlinayo la rarayo aw amase yumbashu la faagayo liqaradin ujeeddo darteed loo faagayo loo naqlinayo saxiixin oo saxiixa maydkii markuu dhintay in la qaado oo meesha uu ku dhintay inta laga qaado meel kale lagu aaso ama ma in qabrigiisa inta la faago lafihiisii ama la soo saaro meel kale lagu aaso oo qabriga loo bedelo ujeeddada loo samaynayana ujeeddo sax oo shareecadu ogoshahay ay tahay ma bannaan tahay wey ah, ruux dhintay oo qabri galay qabrigii ma laga soo saari karaa waa mid waa midda labaade intuu dhintay meeshuu ku dhintay ma laga qaadi karaa meel kale ma lagu aasi karaa labadaa masle can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi ata nabiyu nebigu waa yimid sal ley waslam cabdallaahi bnu ubayin buu u yimid bacdamaa dufina markii la aasay kadib faahrajahu nebigu waa soo saaray fanafata fiihi wuu ku tufay ama wuu ku afuufay min riiqihi candhuuftiisa xaggeeduu kaga afuufay oo ku tufay wa albasahu nebigu wuu marasheeyey qamiisahu qamiiskiisiina waa u xidhay cabdulahi bnu ubay waad garanaysaa waa ninkii ra'sulmunaafiqiinta ah munaafiqiinta ninkii odayga u ahaa wey madaxdooda ah wa fii riwaayatin riwaayo kale ku sugan ataa wuxuu waxaa yimid ataa wuu yimid dee rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yimid cabdullaahi bnu ubay bacdamaa udkhila markii la geliyey kadib xufratahu godkiisii ayb fa amara markaasuu nebigu amray bihi isaga fa ukhrija waa la soo saaray bimacnaa markii godkiisa la geliyey lagama wado carradii baa lagu rogay ee intaan caradii lagu rogin laakiin yani qabrigii la dhigay ayuu nebigu soo istaagay markaasuu yidhi ka soo saara ayb fa ukhrija waa la soo saaray fa wadacahu nebigu waa dhigay sal lay waslam calaa rukbatayhi labadiisa low korkoodu dhigay fa nafatha markaasuu ku afuufay fiihi dhexdiisa min riiqihi candhuuftiisa xaggeeda candhuuftiisa xaggeedu kaga afuufo ku tufay wa wa albasahu wuxuu u xidhay qamiisahu qamiiskiisiina waa u xidhay fallaahu alle ayaa aclamu og buu yidhi jaabir jaabirka xadiiska warinaya allaahu aclam alla og buu yidhi muxuu ka wadaa bimacnaa xikmadda ku jirta asagoo munaafiq ah inuu nebigu soo saaro qabriga oo uu ku tufo oo haddana maradiisii u xidho xikmadda ku jirta allaa og buu yidhi fallaahu aclam ilaahay baa garanaya laakiin anugu intaasaan hayaa waa laakiin muxuu nabiguu sameeyey xikmadda ku jirtay munaafiqbuu ahaa iyo hawshaasi hawlaan garanaya ma aho wa kaana wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo cabdulaahi bin ubay kasaa mid marasheeyey buu ahaa cabaasan cabaas qamiisan qabiis ayuu marasheeyey ayib qaala sufyaan miyun halkaas ya ah, sufyaan waxaa ka wadaa wa kaana kasaa cabbaasan qamiisan wuxuu ka wadaa waxaa jirtay cabbaas ibnu cabdilmualib nabiga adeerkii wuxuu ka mid ahaa maxaabiistii lagu soo qabsaday dagaalkii badar marka asaga oo maxbuus ah oo aradan ayaa magaalada la keenay cabdulaahi ibnu ubayigan oo munaafiq ahaa ayaa marka mara uu lahaa ayaa nebiga adeerkii markaa la siiyey marka wuxuu ka wadaa marka waxaa dhici karta nebigu maradiisa uu kafanta uga dhigay in uu uga abaalgudayo maradii uu adeerkii siiyey cabbaas maradii uu siiyey badar kadib mashaa inay abaalgud ka tahay waa dhici karta nabiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh aad buu dhanka abaalgudka ugu fiicnaan jiray ilahay amarkii ciddii abaal u gasha xataa gaalba ha noqdee abaalka nabigu waa ilaalin jiray salawatu rabbi waslamu calayh lianna xusnu alcahdi min aliimaan xadiis baa ahaa inaad ballanka iyo wanaagga dad kuu galanaya ilaaliso iimaankay ka mid wa kaana wuxuu ahaa kasaa cabdulaahi wuxuu ahaa kasaa mid yani marasheeyey cabaasan qamiisan qaala sufyaan wuxuu yihi waa ruwaadda xadiiskee fa yarawna waxay arkayaan ana nabiya nebigu sal lay waslam yarawna waxay ictiqaadinayaan wey ana nabiya nebigu sal lay slam albasa inuu u xidhay cabdallaahi qamiisahu cabdulahi bn ubay mukaafa'atan abaalmarin darteed bimaa sanaca wixii uu adeerkii ku sameeyey iyo maradii uu siiyey abaalgud uga abaalgudaya darteed uu ka abaalmarinayo rawaahuma waxaa wariyey labada xadiiba albuhaariyo buhaari baa wariyey sababtii bay sheegaysaayo xikmadda inay ahayd abaalgud uu nabigu u abaalgudahayay munaafiqba ha ahaadee ayb axmed iyo nasaa'i iyo waxay warinayaan in uu wiil uu dhalay cabdulaahi bni ubay oo cabdulaahi la dhihi jiray cabdulaahi bni cabdilaahi bni ubay la dhihi jiray saxaabi fiican ahaa ayaa nabiga u yimi sal ly sl markii aabbihii uu dhintay markaasuu wuxuu yidhi rasuul ilaahayow in lam ta'tihi lam nazal nucayaru bi haada haddaadan aabbe imaanin aaskiisa oo aadan muxuu ahaay sidaa yeelin carruurtiisii baanu nahay weliganna ceebna lagu ceebeeyay noqon doontaa aabbahood nebigu aaskiisii kama qaybgelin arrintaasi ceeb weliganna aan naga hadhin bay noqon doontaa saas daraaddeed waxaan kaa codsanayaa inaad timaado inuu sidaas nabigu ku yimi sal lay slam isla bukhaari wuxuu warinayaa kitaabuljanaa'is ku warinaya ee inuu wiilku ku yidhi nabiga sal lay waslam rasuul ilaahay oo aabbahay marada jidhkaaga u xigta maradaa iyada ah yacni wax weeyaan u xidh oo ha lagu kanfo oo nabigu codsigaa ka ogolaaday salawatu rabbi wasalaamu calayh marka labadu way suroobi kartaa labadu wax suroobi karoo ninkan saxaabigee uu dhalay isagu munaafiqba ha ahaado laakiin ninkan saxaabigee uu dhalay ee qiimaha badan inuu nebigu qalbigiisa ku ilaalinayay inuu isla markaa haddana uga abaalgudayey adeerkii arrintuu u sameeyey labaduba way dhici kartaa bimajmuuci اlamrayn inuu sidaa u sameeyey nebigu salawatu rabbi wasalam calayh ayib oo su'aal kalaa imaanayso nebiga sal lla alay waslam waa loo diiday oo la yidhi walaa tusalli cala axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi hana ku tukanin qubuurtoodana ha tegin bal munaafiqiinta laga hadlay gaaladuna waa ka sax jiraan waxaa la dhahayaa marka aayaddaasi waxay soo degtay aaska cabdulaahi kadib marka kadibna nebigu munaafiqiyo gaal aaskooda kama qaybgelin laakiin intii ka horraysay waa loo oggolaa oo waa sawaaءun calayhim astakfarta lahum am lam tastakfir lahum waa kii markuu cumar ku dhagoo yidhi rasuul ilaahayow sayd ugu tukani nin munaafiq war cumarow ilaahay baa khiyaar isiiye idaa yidhi khiyaar baan haystaa lahum aw laa tastakfir lahum ilaahay baa khiyaarkaa isiiye bal inta khiyaarkaa lai diiday halla gaadhe laakiin idaa marka masaladu saasay ahaydoo nebiga markaa looma diidina waa loo ogolaa laakiin diiddadu dibbay ka timid diidadu dibbay ka timi saas way macana ujeeddada hadda meesha loo keenay waxa weeye nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi cabdulaahi bni ubay markii qabriga la geliyey kadib ayuu ka soo saaray oo yimid laakiin waa intaan carrada lagu rogin marka mayd qabriga la geliyey qarad iyo ujeeddo saxiixa ama kafanta ama salaaddii ama ujeeddo uun in loo soo saaro ujeeddo shareecadu ogoshahay ayay u deliishanaya macnaha an jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu hi amara wuu amray rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu amray biqatla uxudin uxud raggii lagu laayay an yuraduu in la celiyo ilaa masaaricihim meeshii lagu laayay in loo celiyo ayb wa kaanuu waxayna ahayn nuqiluu kuwa la raray ila almadiinati madiina xaggeeda loo raray yacni markii la laayay ragga raggii inta la soo qaaday baa magaalada madiina loo soo qaaday kadibna nabigu wuxuu amray soo celiyoo meeshii lagu laayey oo dhinacoodu dhacay halkii halagu soo celiyo halkii halagu asman rawahu lhamsatu waa wariye wasaxaxahu tirmidi ayib waxaa xadiiskani faa'iidaynaya maydkii oo amwaaddii shuhadadii uxud oo inta la qaaday meeshay ku dhinteen laga qaaday magaalada loo sii qaaday si loogu aaso nebiguna amray in la soo celiyo sababtu waxa weeye shuhadada meeshay ku dhintaan baa inta badan lagu aasa marka naqligaasuu hadda u deliishanaya qaadidaasi la qaaday unbuu u deliishanaya wacan jaabirin qaala wuxuu dufina waa la aasay maca abi aabbahay la jirankiisa rajulun nin la aasay falam taib ma aynan iib noqonin nafsii naftaydu lam taib raalli kumaynan noqonin nafsii naftaydu uxud raggii lagu laayay buu ka mid ahaa yacni cabdulaahi bnu xaraam ayb jaabir marka waa kaan soo marnayo rag badan bay ahay ilaa meesha lagu dilay nin walba in qabri gooniya loo qodo marka waa adkaatay nebigu marka isla aasa buu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka cabdulaahi bni xaraam oo jaabir aabbihii ah iyo nin kaleetaa laysla aasay camr bnu jamuux la dhihi jira hal qabri la wadageliya mar dambuu marka jaabir wuxuu leeyahay falam tatib nafsii naftaydu raalli kuma noqonin inuu aabbahay nin kale la aasnaado oo qabriga kula jido xataa akhrajtuhu ilaa aan soo saaray fii qabrin qabri calaa xidatin gooni ahaantiisa intaan soo saaray baan qabri gooni u sameeyey oo meel gooniya ku asa rawahu lbukhaariyu baa wari wanasaa'iyu xadiiska yani waxa weeyaan alfaadiisa qaar ka mida ka sii cado markuu aabbihii qabriga ka soo saaraya lix bilood kadib bay ahayd lix bilood isagoo aasan ayuu qabrigii qoday markaasuu soo bixi weliba wuxuu leeyahay fa idaa huwa ka yawmi wadactuhu yacni maalinkii aan qabriga dhigay oo kalu la mid yahay lix bilood kadib wax iska bedelay ma jiro allaahuma wax yar oo dhegtiisa ah dhegtaa wax yar ka gaadheen buuhi laakiin sidiisa kale in maanta qabriga la dhigay baad moodda sidaasuu ku soo saaray yacni wax weeyaan ilaahay baa ilaaliyo muxuu ahaay waxaa jira dad fara badan oo dhulka aan loo oggolayn inay cunto sida rususha iyo ambiyada looma ogola jirkooda ina caradu cunto dad noocaasoo kale marka waa jiri karaan ayb wuxuu leeyahay sidoo kaleeto axmed wuxuu warinayaa abu qataada ayuu ka warinaya wuxuu leeyahay camr ibnu jamuux iyo nin kaleetaa laysla aasay maalintii uxud nebigu waa amray oo hal qabri baa laysla geliyey kadibna wuxuu sheegayaa xaafid ibnu xajar ninka la yidhaahdo ibnu isxaaq maqaasidiisa inuu ku keenay labadaa nin markii laysla aasay qabrigoodiibaa waxaa ku furantay il biyo ah. markaasaa la soo saaray maadaama biyo ku furmeen oo meel kala lagu aasay ayb axaadiistaasi marka waxay faa'iidaynaysaa weli maalikin de maalig waxaa u sugnaaday fi lmuwaai muwa waxaa muwaطac dhexdiisa ugu sugnaaday annahu isagu samica inuu maqlay hayra waaxidin hal wax ka badan oo yaquulu leh anna sacd bna abi waqaasin wa saciid bna zaydin labadaa ninba maataa way dhinteen bilcaqiiqi caqiiq bay ku dhinteen caqiiq waa tog tog magaalada korkeeda marwa fa xumilaa markaasaa loo xambaaray ila almadiinati magaalada madiine xaggeedaa loo soo xambaaray wa dufinaa waana la aasay bihaa iyadaa lagu aasay caqiiq waa togga hadda magaaladu dhex maraa kor buu dhanka mxuu ahaay dalxulayfa meeshan laga xarmado agteeduu soo maraa kadibna jaamaca alislaamiya horteeduu maraa kadibna hoos buu u daadegaa marka waadilcaqiiq waa tog hadda magaalada ka mid ah, magaalada marka wuu ka baxsanaa meeshaasaa macnaha wax wey ku dhinteen waa la keenay waa soo qaaday wlsaciidin saciid waxaa u sugnaaday saciid mansuur way fii sunanihi can shurayx bni cubaydin alxadrami ana rijaalan rag ayaa qabaruu way aaseen saaxiiban saaxiib bay aaseen oo lahum iyaga u sugnaaday saaxiibkaasoo lam yuqasiluuhu ayna dhaqin walam yajiduu aynan helin lahu isaga kafanan kafanna ayna u helin mana aynan dhaqin kafanna waa u waayeenba uma kadibna laqow waxay la kulmeen mucaada bna jabalin bay la kulmeen fa ahbaruuhu warkii bay u sheegeen nin saaxiibkanna ah mana aanaan dhaqin kafanna waa u weyne wa iska aasna fa amarahum markaasuu amray an yukhrijuuhu inay soo saaraan faahrajuuhu way soo saareen min qabrihi qabrigiisiibay ka soo saareen uma kadibna usila waa la dhaqay wa kufina waa la kanfay wa xunnita waa la udgooneeyey uma kadibna sallaa calayhi wuu ku tukaday ama waa lagu tukasulli calayh ayb wuxuu tilmaamayaa marka labada xadiiba xadiiska hore wuxuu tilmaamayaa meesha maydku ku dhintay in laga qaadi karo meel kale la geyn karo xaadiistii hore ee qisada jaabirna waxay tilmaamaysaa meydka in qabriga laga soo saari karo liqaradin saxiix oo qaradka saxiixa ah waxaa ka mid a maalan sida jaabir sameeyey saxaabadii wax ku inkiray ma jiro wuu sameeyey laakiin wax ku diidoo saxaabadiiya ma jiro marka qaradka saxiixa waxaa ka mida inuu dad kale la aasan yahay qabri gooniya uu qodo ood ku aasto waa qarad saxiixa waxaa ka noqon kara maalan Eh, eh, oo qaradka saxiixa ka mida eh, in maalan xoolo lala aaso maydkii waa la aasay kadibna waxaa la yidhi dahab buuba watayba markii la aasay war dahabkii ha laga raadiya xoolaha meesha ku dayacane waa la qufi xoolihii baa lagala soo bixi kadibna carriisaa lagu celina waxaa ka mida maalan oo qaradka saxiixa ka mid noqon karaya inuuba qabrigii biyo galaan wixii la heli karaa la soo saaraya kadibna meel saxiixa lagu aasaya wahaakada soo saaridda iyo meel kale in lagu aasaayo dhibaato male hadday jirto sabab sharciyo keenaya hadduu jiro ama hadduusan sabab sharciya jirin asalku waxa weeyaan inaan qubuurta la faragelinin oo aan la qodin oo maydka meeshiisa loo daaya saasa asal ayib asbaab sharciya laakiin waa loo soo saari karaya fuqahaduna waxyaala fara badan bay sheegaan waxyaala fara bay sheegaan oy ka tahay muxuu ahay maalan haddii maalan laga shakiyo war ruuxu ma dhintay mise ma dhiman isagoon la hubinin baa layska aas waa la qodi karaa haddii laga shakiyo maalan islaamtu uur bay lahayd iyadu dhimatay laakiin ilmuhu ma nool yahay mise ma noola si loo xaqiijiyo waa la qufi karaa wahaakadaa qarad sharciya waa loo samayn karaya ama masalada naqliga oo in ruuxa meesha laga qaado uu ku dhinto meel kale la geeyo iyadana asal ahaan asalku waa meeshu ku dhintay in lagu aaso waanan soo marnay inuu nebigu yidhi janaazada dedejiya sooma qaadidda la qaadaya meel kaloo loo sii qaadaya waxay ka hor imaanaysaa dadajiya laakiin wixii aan meel fog ahayn magaalada darafkeeda meel aan ka fogayn oo markaa aan dibdhigaynin aaskiisa dhib ma iyaduna taasina dhibaato male saas way macnaha ayib saxiixa waxaa ka mid noqon kara oo maydka qabriga looga saari karo ama loo naqlin karo meesha looga qaadi karo waxaa ka mid noqon kara in eh, laga baqo ama ficlanba ay jirtaba in eh, qabriga loo dayn waayo oo meelo badan sida dhacda qabrigii oo ruuxii uusan eh, baabi'in ayaa inta la qodo baa cid kale lagu dul aasaya khaasatan markuu dhulku cidhiidhi noqdo mana saxsana haddii ruuxa wakhti loo badinaya inay lafihiisii baaba'een oo waxba aysan ka hadhin daruurana markaa ay timaaddo oo kan bannaanka yaalla meel kaloo lagu aasa la waayo waa lagu aasi qabrigan baa loo qoday waana lagu aasi laakiin waa markii lays yidhaahdo wuu baaba'ay dhulkuna waa kala duwan yahay dabeecadda dhulku waa kala duwantao sannadaha ibn aadamku markuu dhulka ku jira lafihiisu baaba'ayaana waxba ka hadhan way kala duwan yihin dhulalka qaarkood toban sano dhowr iyo toban sano dhulalka qaarkood ka hor buu cunayaa carrada ay dhulka cunaysa macnaa marka dabeecada carrada iyo dhulka ayaa kala gedisan marka taqdiirka noocaasoo kale hadduu ruuxu is yidhaahdo maydkan meesha ku jira ama meesha loo dayn waaya oo xadgudub uuga baqo markaa wuu saari karaa waxaa ka mida maalan meelaha qaarkood waddamada qaarkood dhulalka dadka lagu aaso waaba kiraba haasatan waddamadaas galbeedka ayaa u badan oo dhulkiiba dadku muslimiin waaba iska kiraba hadhow markuu wakhti gaadho oo wakhtigii aad kiraysatay uu gaadho ama waa inaad kira kala bixiso ama haddii kale muxuu ahay waa inaad meydkaaga la baxdo haddama kiro maad ku dawadi haddaad heli karto inaad saarto oo meel permanentiyo rasmi aad u heli karayso waad saari meeshaasaad gelinay marka aqhraabta saxdee sharcigaa bay ka mid noqon kartaa oo maydka looga saari qabriga looga saari karo ama loo naqlin karay ka midta wahaakada maadaama jaabirba keliya uu aabbihii u soo saaray nin kaluu la aasan yahay intaa darteeda u aas intaa wixii kasii muhiimsanna waa min baabi wla waa kasii ag jirsanta marka qaradka qarad saxiixa inuu yahay oo sabab saxiixo shareecadu ogoshahay hadduu yahay markaasi waa la qodi karaa waana la soo saari kara ama markaasi lafihii ha noqdeen waxa hadhay ama wax ka badan ha hadheen ama ha cusboonaado ama yuusan cusboonaan kitaabu janais baa inoogu halkaas kitaabu zakaat baa halkaa ka bilaaban doona biidn illah hada bilahi towfiiq sal allah wslam ala nabiyina muxamed wala ali saxbi wslam